alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calىa rasuuli اllahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd darsigani waa darsigii toddobaad ee ku saabsan kitaabkii tatiir اlictiqaad can adraani اlixaad qaala alimaam raximah اllahu tacaala fain qulta wuxuu sheekhu soo waday shubahaadkii mushrikiintu ay lahaayeen inuu sheekhu mid mid oga jawaabo shubhadan waxay ku saabsan tahay istiqaatadii sheekhu wuxuu idhi haddaad bushi keento oo tidhahda fain qulta haddaad tidhahdo alistiqaatatu gargaar dalabku alistiqaata waa talabu alkhaws khawdkuna waa gargaarka iyo waxaynu u naqaana innagu hiilada ama badbaadinta al alistiqaatatu qad habatat waxay ku sugnaatay fi laxaadiid axaadiid dhowray ku sugnaatay in makhluuqaadka qaybo ka mida la gargaarsado sida xadiidka anas fi saxiixayn fainnahu qad saxa waxaa sugnaaday ana alcibaada addoommuhu yowma alqiyaamati maalinka qiyaamo yastakiisuuna inay gargaarsan doonaan biaadama aadamkii abilbashar ahaa uma intaa kadibna basharka aabbihii ahaa uma kadibna binuuxin nebiyullaahi nuux ay gargaarsan doonaan uma biibraahiima calayhi الsalaatu wasalaam uma intaa kadib bimuusa calayhi الsalaatu wasalaam uma intaa kadib biciisa calayhi الsalaatu wasalaam wayantahuuna ay ku gebagaboon doonaan way soo gaadhi doonaan ilaa muxamadin sala allahu calayh waalih wasalam wayantahuuna ay soo gaadhi doonaan ilaa muxamadin sala allahu calayh waalih wasalam bacda ictidaari kulli waaxidin mid walba intuu ka cudurdaartay kadib bacda ictidaari kulli waaxidin mid walba intuu cudurdaartay kadib min alambiyaai ambiyada ah yacni wuxuu ka hadlahayaa marka banka qiyaama laiskugu yimaado axaadiidtii dheerayda ku saabsanayd in khalaa'iqdu banka iskugu yimid ay nebiyulaahi aadam dhihi doonaan aabbown ilaahay nooga ergee kadibna nebiyulaahi nuux calayhi salaatu wasalaam kadibna ilaa ay hawshu soo gaadho nebi maxamed nabi walbana uu ku cudur daaran doono arin macquul ah oo marka ay keenayso xaaladda taagan taasay marka waxay u deliishanayaan mushrikiintu in awliyada iyo ahlu qabuurka iyo dawaaqiidda la gargaarhsan karo wuxuu yidhi marka ninkii saaxiibulictiraadka ahaa fa haadaa daliilun tani waa daliil calaa anna alistiqaadata gargaarsugu ama ilaahay khayrkii in gargaar la weydiista bihayr illaah laysa bimunkari inuusan ahayn munkar qultu waxaan sheekhu leeyahay buuhi haadaa talbiis hawshaasi waa boodh isku qarin weeye talbiis yacnii waa carre isku qarin iyo habaas isku qarin weeye yaa ka hadlaaya hawsha iyada ah ruuxa aadamaha wuxuu awood war ila qabo oo ii hiili oo ii garab istaag waxaa weeyaan waa labsi labsigu asakino waa in shayga lagaa qariyo talbiisku waa min labasa talbiisan waa in baatilki iyo xaqii laisku labo ama muxuu ahaaye shayga runtaa ee beentii la laysku e, milqo e, weeyaan fa ina alistiqaaثata bilmakhluuqiin makhluuqiinta alaxyaa'i nool in la gargaarsado dadka nool fii maa shayna laga gargaarsado yaqdiruuna calayh ay awoodahayaan laa yunkiruha axadun axadna ma diidana buu waxaanu ka hadlayno dad dhintay ama mid maqan oo ama mid kula joogaba wuxuun alla mooyin axad kale awoodaynin in la weyddiisto taasaannu diidannahay buu sheekhu ku yidhi waqad qaala allahu tacaala fii qisati muusa ilaahayna wuxuu ka yidhi qisadii nebiyullaahi muusa maca alisraa'iiliyi ninkii reer bani israa'iil isku qoyska asaga ahaayeen iyo walqibطiyi kii fircawnigaha iyo fircawn isku qoyska ahaayeen faاstakaaahu aladii min shiicatihi cala aladii min caduwi faاstakaaahu ay istansarahu bay ka dhigan tahay waxaa gargaar weydiista ama hiillo weydiista nabi muuse alladii midkii min shiicatii qoyskiisa ahaa cala aladii kiibuuna ka weydiistay in looga heliyo looga gargaaro min caduwii cadowgii muuse ka tirsanaa oo qibtiga ahaa idan sharcigu waa ma inkina hawsha ay ummunaa haajar ummu ismaaciil markay bayna asafa walmarwa ordaysay kolba ay shanqar iyo jabaaq maqasho waxay odhan jirtay muxuu ahaayey waanku maqlay in kaana cindaka min hawaad haddaad wax ii gargaari karo wax ii qaban kar aad tahay ruuxaada shanqarhayo waa ku maqlahaya marka bini aadamku wargarab istaag oo ii hiili oo warkaale hawshaan ila qabi iyo aynu iskaalmaysanno ruuxu wuxuu karahayo in la weyddiisto ma diidanin waxaynu diidannahay weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii wuxuu awoodahayay in makhluuqaadka la weyddiisto wuxuuna sheekhu yidhi wa innama alkalaamu hadalku wuxuu ku jiraa oo yani wa inama annisaacu bay ka dhigan tahay wainama الnisaac ay اlkalaam wainama alkalaam ay الnisaac muranku wuxuu ku jiraa buu sheekhu yidhi fi istiqaaثaةi اlqubuuriyiina qubuuriyiintu gargaarsi ay gargaarsanayaan iyo wakayrihim kuwan qubuuriyiinta ka ahaynba biwliyaa'ihim awliyadooda nisaaca markii geel loo hoosay goray u heestaa buu ihi waxaynu isku hayna ma aha sheekh hebelow hawsha aynu wada qabannoon gaalada maanta xabadda iskaga ridno aynu isgarabsanno aynu isgarab istaagno xabalaha aynu wada qodanno waxaad qaban karto war ii faragodo maxaa taraaye ceelka iga bixi wadaanta iga iga jiid howlaha lagama hadlaayo waxaa laga hadlahayaa inaad taraasha cabdiqaadiroo roobkeed oo nabadkeed oo colka jebi oo midkii xanuunsanaa caafi oo islaantii dhali weyda ilmo ka keen oo islaantan foolanaysae laba maalmood ee birtu saaran tahay waa inaad ilmaheed bannaanka keento hawlahaas ilaahay baa keena allahna awooda hawlahaasaa laydinku haystaaye meelaan laydinku haysanin ha u ordina yacni waa dhaqanka nin walbo mubtil ah oon xaqdoon ahayn yaa marka xaqiiqo dhaba lagu qabto yay ka wareegaysanhayaan dayib qolyaa waxaa odhanaysa hebel iyo hebel iyo hebel iyo ree hebel oo urur markaasa ah ama jamaaco ah waa kafaro maxaa yeelay ilaahay khayrkii bay u shariig yeelaan maxaa yeelay muslimiintaee gaaladaay gaalada u heliyaan maxaa yeelay xaqi ilaahay khaaskaee tashriic bay sheegteen sharci dejin bay aaminsan yihiin gaalnimo in maslaxa loo geli karay aaminsan yihiin wuxuu la kicaya ma culummadii baa la takfiiriyey culummadii ayaa la takfiirinhayaa culummadee ururkaygii baa la takfiiray intaan la maatidhaahe soomaali way culummo badan tahay suufiyadu qubuuriyiintu culumay leeyihiin soo sidaa ma aha akhwaanka iyo islaaxu culumay leeyihiin tabliiqa iyo jamaacatu dacwa waxay leeyihiin hee culumay leeyihiin jadiidiyadu culumay leedahay itixaadku culumay leeyihin ama ictisaam nimankii loo yaqaana hadda loo yaqaan nin walba culumuu leeyahay qolyahan jihaadiyiinta halgama ay gaala ishayaannahee culumay leeyihiin war ururo fara badan iyo qabaa'il fara badan baa la noqday waxba ha ku wareegaysana culumaa la gaalaysiye waxaad tidhaahdaa qoyskaygii baa laga hadlayo ururkaygu soomaalida runta u sheeg waayeel hortii baa caana loogu badhxaa baa leeyidhi ilkiya runba waa la caddeeyaa runta caddayso waxaad tidhaahdaa aniga hebel ah iyo ururkaygii ayaa laga hadlay ma rabo inuu sidaa yidhaahdo wuxuu rabaa inuu boorka isku qariyo qiiq isku qarin baa la yidhahdaa muslimiintii baa la gaalaysiin muslimiintee woo sokan la difaacaya oo loo dhiman hayaba muslimiinta see loo gaalaysiin sokan loo baaba'ay difaacoodii ee gaalo culmo u baabi'isay ee mujaahidiin u baabi'isay ee kruus misalisku ragga ku fakanhaya ma aha waxa lagugu haysta waxaa weeye ninkii gaalnimo ku dhaca waa la gaalaysiin ninkii gaal garab u noqdana gaaladu muxuu ahaaye ku xugum yahay sheekhu marka tiibu hadda qubuuriyin ku haystaa wuxuu leeyahay war waxa bini'aadamku ay awoodaan in la weyddiista hadday bannaan tahay ama laga gargaarsada kama hadlaynee waxaynu ka hadlaynaa xaq iyo awood rabbi keligii uu leeyahay aadame iyo bashar iyo malag iyo makhluuqaad awoodana aysan jirin ilaahay keligii weyddiista haddaad cid kale u meerisaanna gaalaad tihin iyo mushrikiin baa tihin hawshaasaan idinku haynaayo ha wareega caddaysanina buu sheekhu leeyahay wuxuuna yidhi wainama alkalaamu fi istikaaati اlquburiyiina wagayrihim biwliyaa'ihim iyo wa طalabihim inay ka dalbaan minhum min alwliyaa'i umuuran arimo laa yaqdiru usan awoodayna calayha cala alumuur ila allahu subxaanahu wa tacaala oo waa maxay tahy umuurtaasi min caafiyati اlmariidi kii xanuunsanaa in la caafiyo ah oo la bogsiiyo ah iyo wahayriha iyo waradi ghaa'ibin wa kashfi kurbatin mid maqan in la keeno oo lasoo lasoo jafo muxuu ahaayey in kurba la faydo kunta yaa cabdalqaadir kaashifalkurabaa'i marka xadrada la soo wada cabbaar oo la soo daalo oo fororsiga iyo sijijiidka iyo garba islaac lagu soo daalo mid ruclaynaa jirta oo leedahay kunta yaa cabdalqaadir kacbat alawliyaa'i kunta yaa xuyadiini kaashifalkurabaa'i howlaha halkaasay ka bilaabataa marka muxyidiin waayo shee cabdilqaadir bay ku jeedaan kunta yaa muxyadiini kaashifalkurabaa'i kunta yaa muxyadiini kacbat alawliyaa'i awliyada meeshay u qasadaa tahay kacbada ay tagaan ay u xajiyaanba kurbada midka faydaa tahay ilahayna wuxu uhi aman yujiib almuara idaa dacaah mushrikiinta qureysheed baa ogol hawshaa ilahay keligii inuu hawsha faydo soomaali islaam sheegan waxay ku leeyihiin qayba hadda kulligood ma ahee waxay ku leeyihiin maye kaashifalkuraba waa shacbilqaadir abujahl iyo abulahab baana diida hawsha ayadaa oo markale ama yujiib almudara idaa daca wayakshifu الsuu waxay taagan yihiin ilaahay wey keligii maxaa yeelay kaanuu yukhlisuuna fi shidda inamaa yushrikuuna fi اrakhaa sheekhu wuxuu yidhi bal acjabu min haada tani waxaaba ka daran oo ama kaag ah ana alqubuuriyiina kuwa qubuurta caabuda ama barakaysta iyo wahayrahum hayrkoodaba qubuuriyta kuwa aan ka ahayn oo meel axyaa intan nool ah iyo wa min atbaaci man yactaqiduuna fiihi dadkay ictiqaadsan yihin inta raacsana ila wadaadalata ictiqaadsana ubaday dhaleen iyo xertoodii iyo muridiintoodii iyo waxbaa la daba joogaay yajcaluuna lahu kaas la ictiqaadsan yahay ama ama ha noolaado ama ha dhintee waxay u yeelahayaan xisatan qayb oo min alwaladi ubadka ka mid a in caasho hadduu noolaado sheekh hebelow haddii islaantu dilan bay qabtaay oo ilmo oma kacee ama dhalmaroodi bay qabtaay ama waaba lagala ayahaye haddii ay hawshu isku hagaatoy afar wiil iyo saddex israacaan caruurta mid baad leedahayba sidiisuba curadkaabaad leedahayba ilmihiibaba la siin qayb la siin hayaaba in caasha hadduu noolaado wayashtaruuna waxay ka iibsan minhu min almuctaqadi fiihi kii wax laga aaminsanaa ama ha noolaada ama ha dhintee alxamla uurkii bay ka iibsan fii baطni ummi hooyadii beerkeeda ku jira liyaciisho inuu noolaado ilmihii islaantii xaamilada ahayd bay sadaqa ka bixinayaan xoolay ka bixin qabrigii sheekh hebel bay geyn sharad bay sheekhii la geli waxay madax furasho ka tahay hantidaasi hee ilmihu yuusan dhiman oon sheekhii laga soo gaadhi wayaatuuna waxay la imanhayaan bimunkaraatin waxyaaba sharcigu dafiray almunkaru maa ankarahu sharcu wlmacruufu maa carafahu shaaricu wayaatuuna waxay la imanayaan bimunkaraatin waxyaaba sharcigu dafira weeye maa balaga uusan gaadhin ilayha xaggeeda almushrikuuna alwaluun gaaladii hore aysan sheekhu wuxuu idhi waxaan kugu daray waaqaca jirta ee makhraata iga dhegayso walaqad ahbaranii wuxuu ii sheegay bacdu man yatawallaa dadka gacanta ku haya qaybo ka qabda maa yanduru alquburiyuuna qolyaha quburiyinta waxay ku nadaraan ragga qabtee qaada ilaan sheekha maqaamkiisii iyo maxdarkii iyo niman baa fadhiya aniga hadda ka hor kaaga sheekeeyey abdaal meeleyada ama abaadir oo harar ku taalla in kiilooyinka caqaaraadka jaadka ah niman baa la wari wixii jaada ah niman baa qabta wixii dahab iyo fida iyo bilad iyo xiliyad la xidhana niman baa qabta wixii lacag cada ah niman baa qabta yacni waxaa weye nimanbaa meeshaasi ku aqdaanto ka shaqaysta oo caruurta ka biisha walaqad akhbaranii wuxuu ii sheegay bacdu man yatawallaa kuwa tawaliya barkood maxay tawaliyaan qabda ma yanduru اlqubuuriyuuna qubuuriyuuntu waxay ku nadireen barhkii bay qabdoodaan ay u nadireen libacdi ahli اlqubuur kuwa dhintay barkood bayna u nadiraan kulligood ma ahan ragg ilo way kala sarreeyeen darajaad weeye qabri asagu xoogahu yaasiima waxaa lagu akhrin qul ikhlaas ah oo lagu sii leexan maayo ninna waaba ninkas toos loo caabo qubuurtaan sinnayn muxuu sheegay ninkaas annahu jaaa insaanu bidaraahima nin keenay lacag fida ah bidaraahima iyo wa xilyatin bilad buu keenay nisaa'iyatin dumarku ay xidhaan bilad gabdhuhu ay ku qurxiyaanoo dahab iyo dhegadhege iyo alaab buu keenay wa qaala wuxuuna yidhi markuu dhigahayay haadihi xilyadan iyo biladan iyo daraahimtani lisayid fulaan sayid fulaan baa iskale sheekha meesha ku xabaalan yuriidu wuxuu u doonaa saaib wuxuu u jeedaa saaib alqabri yuriidu saaxib alqabri aniga nuunkuaba iga gooya ma aqaan wuxuu dan leehay wa qaala haadihi lisayid fulaa basuu ii qoray lisayidi lisayidihi buu idin qoray dhib ma laha yuriidu wuxuu jeedaa saaxiba alqabri sayidku uu sheegahayo qabriga ninka ku duugan wey marka nisfu mahri bnati wahaya waa maxay daraahimtaani waa nisfu mahri bnati gabadhayda meherkeeda kala barhkii baan sayidka u keenay xoolihii lagu mehereeyey kala barhkood weeye liannii zawajtuha gabadhi waan guurshay wa kuntu waxaan ahaa mallagtu mid mulki siiyey nisfaha ay nisfa almahri ama nisfa alibnaba gabadha niskeeda waaga hore dhalinaysayba markay dhalinaysaba ai gabadhaani uurkan hadduu nabadtu sheekh hebel ku yimaado kala badh baanu leena adna qayb baad leena qayb baan leeya haddaba meherku maadaama nacfi ayada ka yimid uu yahay waa in divide by two laga dhigto laba loo qaybsado qaybna sayidka hee qaybna aabbaha oo ayadii ow meherkeeda gabadhi aday kuu taallaa wa kuntu mallaktu nisfahaa fulaanan sayid fulaan baan siiyey yuriidu alqabr ya nisfahaaba ana ii dhigan dhib ma laha sheekhu wuxuu uhi wa bil amwaal lagu nadray shard bay anagu naqaanaa somalia nadr haddana sharad wax kale ma yaqaanaani iyo wajaclu qistin gabal in la siiyo liqabri qabrka la siiyo kamaa yajcaluuna shaya min azarci sida ay u yeelaan qayb ka mida badarka iyo dalaga soo baxa yusamunuuna ay ku magacaabaan tilman bay yidhaahdaan fii bacdi aljihaat alyamaniya magacaasay u yaqaan raashiinka iyo beerta go'day iyo dalagii kuu go'ay qayb ka bixin ood markaa qubuurta iyo awliyadii siin kaa waxay u yaqaanaan inagu meeshaan ziyaara ka dhahno iyo xus iyo qurbaankii sheekh hebel iyo ayagoo tilman bay u yaqaanaan waa curfigoodii jihaadka ymd baana saa laga yihahda wa hada sheekh wuxuu ihi waa shay-un maa balaga ilayhi cubaad اlasnaam in raashiimihiiba awliye la siiyo oo qaybo loo bixiyo bimacnaa ama caruurta oo nool noolba qayb awliyada laga siiyo carab iyagu raashiin iyo xoolo nool iyay wax ka bixin jireen laakiin ubadkooda ninna maysan ogolayn nimankan waxayba gaadheenba ilmihii noolaa ama uurka ku jira in la qaybiyo qaybna sayidka la siiyo qaybna awliyada waa shayun maa balaqa uusan gaadhin ileyhi xaggiisa cubaadlasnaami asnaamta kuwa caabudi jiray wahwa daakhilu wuxuuna gelahayaa taxta qowlihi tacaala min xayu lmacnaa weeye laa min xayu alcumuum ayb cumuumkii lafdiga min xayu alcumuum almacnawi buu u jeedaa wahuwa daakhilun taxta qowli اllaahi tacaala wayajcaluuna mushrikiinta carabeed qaybo ka mida ah, waxay u yeelahayaan limaa shay laa yaclamuuna aan wax nasiiban gabal bay siinhayaan oo mimaa kii ka mida rasaqnaam annagu aanu ku irsaaqnay hantidii iyo xoolihii iyo wixii la siiyey baad ahaa ayay asnaami iyo aaliho wax ka siinhayaan macnahaas tafsiirkaasna waa la maraado tafsiir kalena waa jira laakiin kaas hadda uun u yaroon baad moodaa daahir alaaya ayb yacni aalihadu laa taclam walaa tushcir waxa la siin iyo waxa loo bixin iyo wa midna garan mayso iyagaa lugoynhayo wey asnaam iyo jamaadada iyo geeda cidla'a weeye wyجcaluun lma laa yaclamuuna أya شhayin walaa yuشcir nasiiba mima raزaqnaahum qayb ba ka siinhayaan macnaha waa la sheegaa ama limaa laa yaclamuuna ayagu waxaysan ogayn waxyiinba kuwan caabidiinta ee qureysheed baa waxaanba garanayn waxay tari ma yaqaanaan waxay anfici ma yaqaanaan waxay dheefin waxay dhibi ama marka macbuudiintaad u celin cadamulcilmiga ama caabidiintu waa laba macnoon isdiidanin bilaa shakin shakila'aan walaa rayba dareen la'aan buui bay hawsha hoosgelaysaa yacni waxay hay samaynhayaan yemaniyiin iyo kuwo islaam sheeganhaya ee in nadar iyo xoolo loo bixiyo ahlulqaabuur iyo amwaad iyo owliya ah, wuxuu la mid yahay wixii kufaaru quraysh ay samayn jireen buu sheekhu ku yidhi nacam muxuu yidhi iyo haadaa mar hadday meeshan dhacan waa maxay waa intiqaal min kalaamin ilaa kalaam markaad hadal soo wado ood hadalkaa dhammayso ayaa lagu gudbaa waa kelimo wax kale rogto weeye xau taxwiil isnaad maqli jirteen nacam iyo haadaa iyo waxaa weeyaan hadalka horaana ka bax faqradaa waa dhammaatay wey war cusub baan kicin hayaa wey ayib istikaaatu lcibaadi yowma alqiyaama addoommuhu gargaarsigay gargaarsanhaya maalinka qiyaamo iyo wa alabihim alabkay ka dalbayaan baryo iyo shafeeco min alambiyaa ambiyada inamaa yadcuuna allaha tacaala ilahay unbay baryahana ambiyadu iyo mxuu ahayey addoommaduna ilaahay inunbay baryahayaan laakiin ambiyada maxaa laga codsaday noo duceeya markana waa nool yihiinoo bannaankay jooga waan hawray kari karaanoo noo duceeya ilaahay subxaanahu wa tacala idankaa nooga dhawaado culummo ahaa ambiyana ahaaye ilaahay nooga shafeeca maxaa keli maxaad doonaysaan keliya haddaan laka xukumo meesha waa lagu baaba'ay qoraxdaba cirka dhalada layska saaraya nin walba in camalkiisu lagu maamuloo la kala baxo la kala dareero ninkii naaray u waajibtana naar la geeyo kii janno shaqaysta janno la geeyo basaan rabnaa liyafsila rabbi inuu kala bixiyo bayn alcibaada addoommaha inta ka dhaxaysa bilxisaabi xisaabtan iyo xisaabidna walba lxisaab xataa yuriixahum ilaa rabbi oga raaxeeyo min hawli اlmowqifi dhibaatada iyo shidada mowqifka la taagan yahay hawlku waa ashidda wاlmasaa'ib weeya mowqifkuna waa makaanka qiyaamee la taagnaa banki wey sheekhu wuxuu uhi wahada laa shaka fii jawaazi arrintaa wax murana kuma jiro inay bannaan tahay war sheekh hebel uu ii ducee maxaa jiro war waad iga fiicantaha beri anugu galabgalab baaban ahaye bal ii ducee waxbaba iga socon leeya baraamiin gacmaha taag waa kuu ducaynayaan taas maba diidaninba waxaan isku haysana taa maba ahaba meelaha ayaan loo dhaqaaqin buu sheekhu kuhi acni waxaan u jeedaa طalaba ducaaءi illaahi min bacdin libacdin ilaahay ii bari inaad ruux kala tidhaahdo ha kaa fadli badnaado kula mid ha noqdo ha kaa liito lamaba diidanaba hadduu kaa fiican yahay iyo hadduu kaa liita iyo hadduu kula sameyn kulli waan ogolaha buu sheekhu wax dhibaa ma laha bal qaala sal اllahu alيه wasalam licumara wuxuu ku yidhi lamaa kharaja muctamiran markuu nabigu cumar u baxay isagoo cumraysanaya ee wuxuu ku yidhi laa tansana ha naga halmaami yaa akhii walaalkay yaa ukhayana waa bacdu riwaayaat weeye min ducaa'ika ducada ashrikna fii ducaa'ika waa riwaaya kale xadiidku uu leeyahay cumar baa yidhi waan cumraysanhaya nabi maxamed bay ma socotaa haa markaad tagteed beytka ilaahay tagto ducadaad ducaysanaysa nagu soo dar hana hilmaamin hala iloowin noo soo ducee idan cumar iyo nebi maxamed hadee ah maxaa iskaga dhow ayb idan faadil oo nebi maxameda ah ayaa mafduul duca ka dalbanhaya sheekh sancaanina wuxuu ka mid yahay ragga qaba xadiidku inuu sugan yahay tirmidi baana oga horreey hada xadiisun xasanun saxiix sheekhu islam ibnu tamiya ka ah ragga xoojiye ee asaguna xujaysta laakiin waxaa loo badan inuu daciif yahay caasim ibn cubaydillaahi alcumari baa ku jira sanadka xadiidka caasim ibn cubaydillaahi alcumari baa ku jira waana daciifun bilijmac ninkaasi caasim bn cubaydlah alcumari ee sanadka ku jira xadiidkana la infiraaday waa daciifun cinda almuxadiiiina qaatibatan nin yidhaahda waa roon yahay oo waahiqo cijli un baan arka aniga fii taarikhi iqaat madaniyun laa ba'sa bihi buui amaa xufaadda intooda kale hamsiina baan galabta markaan fiirinhay ragga jarxiyey hamsiina xaafidan baa jarxiyey nin yidhahda waa matruuk laa yuxtaju bihi aslan iyo nin yidhaahda waa faaxishu اlhalad iyo mooyeene waxa yidhahda xataa wuu roon yahay ma jiraan idan cijliba wuxuu hi asagu waa madaniyun laa ba'sa bihi tirmidina wuxuu hi anu mujtahid madax bannaan baan ahaye hada xadiiثun xasanun صaxiix halkaasoo ku dhuftay si kastaba noqota adu xadidka waxaa soo saaray axmed abu daawuud baynu ku maray kun afar boqol sagaashan iyo sideed tirmidi baynu ku maray saddex kun shan boqol lixdan iyo labo ibnu maaja baynu ku maray laba kun sideed boqol sagaashan ilaa aakhirihi waxaase kaaga filan xadiidkii fii saxiix muslim ku yimid ee hayrkii in nabigu uu ku yidhi waxaa idin soo mari doona nin yaman ka iman doono reer muraad ah oo weysal qarani la yidhaahdo oo hooyadii baari u ahaa haddoo ka hor baras qabi jiray ilaahay baryey baraskii laga caafiyey mustajaabo dacwo ah wax yaroo shilin meel la saaroo bar ah mooyeele xanuunkaaso dhan rabbi waa ka qaada hadduu idin soo marood la kulantaan waxaad tidhahdaa noo ducee ka ducaysta min min aلtaabiciin xadiidkaasaa kaaga filan waxaa kaaga filan xadiidka umu darda aan ku soo marray fii sunan ibni maajah iyo saxiix muslimna ku jira abu daawuudna aynu ku maray khaasim ibni maaja isagoo faahfaahsan safwaan ibni cabdillaahi ibnu safwaan ayaa qabay gabadh ina abu dardaa ah. markaasu wuxuu soo maray sodohdii umu darda gurigeedii markaasay tihi xaggeed u socotaa waan cumray waan xajinayaa sanadkan asagaa ma xajinaysaa markaad xajka tagto noo soo ducay bay dadka ducada nagu soo darana hilmaamin maxaa jira nebi maxamed baan ka maqlay asagoo leh ruux muslima ruuxii u duceeyey asagoo ka maqan walaalkaa oo kaa maqan baad u ducaysa malag ku garab taagan baa markaaba aaminsanaya oo markaa ta ilahu hebel u dambidhaaf oo ilahu u naxariiso ilahu u kaalmee dhibka allow ka qaad muslimiinta allow u gargaar malag baa dhihi aamiin allaha kaa aqbalo allaha kaa ajiibo malag baa ku garab taagan walaka bimilin buu kugu daraay aduguna intoo kale ku siiyo malagu ducadiina aamiin buu dhihi adna kuu ducayn dhihi aduguna khayr allah ku siiyo intoo kale ku siiyo intaasaan nabiga ka maqlaye markaad tagta xaramaynka war ducadaa naga iloobin bay tiri taabicigu wuxuu markaan baxay een guriga ka tegay een suuqa sii maray baan abudardaa la kulmay odaygii weynaa asna waan u sheegba inaan socdo asna xadiidka ay ii sheegtay umu dardaabo ii sheeg xadii saxiifa saxiix muslim garanaysaan axaadiis badan baa ku timid in eh, muslimiinta qaarkood laga ducaysto oo noo duceeya aysan dhib lahayn ay bannaan tahay bal waxaa kaaga filan nebi maxamed baa muslimiinta wuxuu ka codsaday inay u duceeyaan wariisoo nabigaa yidhi iisoo duceeye niman yahow maxaa nabi wuxuu wasiilo waa darajo muxuu ahaayey cinda allahi subxaanah wa tacaala fi ljanna ah. hal ruuxoo bini aadam ka helahaya waarju an akuuna ana hu ilaaha iisoo weydiiya inuu wasiilo isiiyo nabi maxamed baa ummaddiisii ka codsanaya hee ducaabuu ka codsanaya wartaa lama diidano waxaynu isku haynaa waxaa weeye awliya allahi adeeg meel cidlo ah oo qardajeexa ah. iyo waxaan rabi mooye axad kale awoodaynin in lisu diraanu diidannahay keada asalka guud buu shaahid u noqon karaa asalka waa ogola laakiin cumar inuu nabigu yidhi markaad cumraysanayso noo soo duceeya iyadu ma sugno xadiidkaa ma sugno laakiin macnaha guud oo talab ducaa'i min alkhayr min alaxyaa min alfaadiliin walmafduuliin adilo badan baa ku timid ayib almuhim sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa asalkeeduba wadaadku wuxuu leeyahay inaad marmar tirado war hebel iisoo ducee iyo inaad shaqaba ka dhigato ma isku midba dad waxaa jira had orba ninku arkaanba assalaamu calaykum seetaad iisoo ducee salaada markaad u socoto adiguna assalaamu calaykum iisoo ducee dad waxaa jira baasha aan shaqa ka dhigtay wadaadku iyo dad marmarqaca ka siiya ma isku midba asal horta culimadu waxay leeyihiin su'aalu lmakhluuqiin waalkhalaa'iq ma fic asalkeedu shay wanaagsan ma aha saddex mafsadana ku jirto sheikhulislaam ilaa ibnu taymiya midda koobaadi tashriik baa ku jira su-aalu lmakhluuqiin waxay shabadaa xagga muuqaalka iyo suurada su-aal alkhaaliq ibnu cabaasna waxaa lagu idaa sa'alta fas'al illaah gobonnimadu waxaa weeye iyo kalsoonida rabbigay boqol kiiba boqol inaad ilaahay keliga weydiisato asagana aad barido adugu si kastood u liidato ma shaydaan baad ka xuntaa ibliis ibliis baa ilaahay intuu berye laga aqbalay rabbi faandirnii ila yowma yubcauuna qaala inaka min almundariin ibliis yaa ilaahay intuu beryey baa laga aqbalay ruuxa muslimkaa si kastoo u dembi badan yahay oo caas u yahay ma ibliis buu ka liitaa marka ilaahay idinku barya taasi waa mafsado waxaa ku jirta shirki mxuu ahay suuri ah ayaa ku jira meeshii suaal اkhaaliq la rabay yaad suaal makhluuqiin u wareegtay midda kale waxaa ku jira mafsada lilmaطbuuc baa ku jirta oo ninkii aad tiri ii soo ducee laftirkiisii kara cujb baa kara ogow nin culus baa tahay waa sheekh maanta ii ducee ku leh asagaba baabulkacsan karoo dareenba ruuxii baad waalaysaaba wadaad xero halkaa iskaga tukan haddaad shan iskugu tago soo ducee oo xudhaa leelahay sidaaduba adun baa isfahmi lee oo meesha ka kicilaya nin culus baa tahay ruux baad u kabagelinaysaa waxaa kaloo ku jirta madalla liaalib madalla ku jir ninka aalibka laftarkiisa isbahaanbihin uu ruux hoos tagahayo ayaa ku jira waxaa ku jira ulm اlkhalqi baa ku jiru ibnu taymiya maxaa yeel ninkan wa laga ya waxaad weydiinaysaba he inuusan awoodin xaggana uu dhibsanhayo marka saddex ulm mxuu ahaa liaalibi cafwa madallaة liطaalib wa ulm lilmaطluub washirkun suuriyun fii suaali eh, mxuu ahaay almakhluuqiin intaasoo mafsaduu xambaarsan yahay asal marka waa in la yareeyo inta la yarayn karo haddayse dadka qaarkood ay dhahaan noo duceeya iskaga waashaan oo dad noolonoo noo duceey ay leeyihiin farahan ka qaadaynaa annagoo baraynoon leena war nin yahow ilaahay lagaama xigee waidaa sa'alaka cibaadii canii fa innii qariib weeye rabbigaa bari ibliisna kama liidatidi saa darteed kitaabkiisa alfarqu bayna awliyaai araxmaan wa awliyaai shaytaan wuxuu leh shekh noo ducee iyo ii duceeyado waa dambay badatay buui taabiciinta wixii ka dambeeyey saxaabada kuma badnayn buui saxaabada nabi maxamed oo noo duceena waxay ka dhici jirtay caruurta iyo haweenka iyo nimanka waadhoweed islaama iyo nimankan aqoon badan lahayn ama alansaar saabiqiintoodii iyo muhaajiriinta waaweyn ee micigiirta ah nabi allow saan ah rabbi u barnaaba weydiisan jireen abubakar nabi nabi allow seen ilaahay u tugaa ii sheeg adkaarti baa loo sheegi xaggu la tagahaya nabiga ku soo leexan maayo nabiga waxay ka qaadan jireen qaabka ilaahay loo caabudo loo baryo waad yar tahay marka inaad ku aragto alcashar almubasharuun biljanna wa nabi allow noo ducey arki maysid dad aragtana waa naadir weeye kibaaru الصaxaaba fuqahaa'uhum culamaa'uhum ku leexan maaya lannahu hada min fiqyaatihim wey ama haweenka iyo caruurta iyo addoommada iyo nimanka waa dhoweyd islaamay islaamkaba ku cusub aqoon badan lahayn iyo way ku badnay ina nabiga dhah noo duceey ayib ayadoo sidaa tahay lama diidaayo waa shay bannaan haddii la badiyo haddii la yareeyaba way bannaan tahay laakiin yarayntaa ka wanaagsan ilahay toos loo aado <clears throat> sheekhu marka wuxuu yidhi xadiidkaasi asagu ma sugna adilo kale badan baa kaaga filan mutawaatira kaaga filan wa amarnaa subxaanahu wa tacala rabbi wuxuuna an nadcuwa lilmu'miniin mu'miniintan aan u ducayna ayuuna faray an nstafira lahum fii qowlihi tacala dembidhaafna rabbi u weydiino fii qowlihi tacala buu nagu rabbana اkfir lana wlikhwaani ladiina sabaquuna biاliimaan ir rabbiw noo dhaaf annaga noo dhaaf dunuubtanadi walikhwaanina walaalahana alla u dhaafi fi diin weeye wاliimaan aladiina kuwaasu sabaquuna biاliimaani towxiidkii diinta nooga horeeyey walaa tajcal fii qulubina qila ladiina aamanuu wa qaalat umu sulaymin waxay tihi ayaduna yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow khaadimuka anas udcu llaha lahu xadiidkii saxiixaanka ku jiraad garanaysaa waxay nabi allow nin wiilkan anasa waa nin caqli badan in badanna waa kuu khidma nabi alla u ducee wuxuu nabi wuxuu allahuma kahir maalahu wa waladahu wa baarik lahu fii ma nabi wuxuu ilaahu maalkiisa badi oo ubadkiisa iyo tarankiisa badi oo waxaad siisa alla u barakee waxaa laga yaaba in xoolo lagugu mashaqeeyo oo ubad iyo olaad laguguu daayo laakiin barakada alla ka qaado oo mid laba ilmood keliya la socdo uu kaa khayr bataba leanno baahiin bay u yihiin adoona kuwan cadaabbay bay kugu yihiinba naba waa kii ka magangalay weladku aan baariga ahayn waa cadaabba kugu noqon ayib allahuma inii acuudu bika min jaari suu xadiidkii dheeraad garanaysaan wa min zawjin tushayibunii qabla almashii wa min maalin yakuunu calaya cadaaba wa min waladin yakuunu calaya rabba wmin khaliili maakirin caynuhu taraanii waqalbuhu yarcaanii idaa ra'aa xasanatan dafanaha wa idaa ra'aa sayi'atan adaacaha hawl adag weeye na wuxuu ilah waxaan kaa magangalhayaa min jaari suu deris xun baan kaa magangalay deriska reemiyiga waa taqaano haddii intaad reemiya deristaan ay kugu xumaadaan ayagoo degan baad iskaga guuriba ritagaad soo qabsan caynkaad ku jiidi kabalaad ku xidhi hiryadaad saari waabaad ka guuriba boqol kilomitr baad ka guuri dib dambe is arki maysaan waaga dambeed soo dhawaata meeshan yaa degan jeeska reer hebel baa degan iga leexiya waad ka fogaan ilan kii baa degane laakiin haddaad magaala ninka ku daristaan ood guryihiin isku dhegan guri miyaa kuu fuqahaya muxuu hi reer ah, koonfureed maroodi ma jiid mahaye muddi lama sii maayoe marka waxaa weeyaan waa kuu siimi mahaye meelaad geysan waa inaad iibiso un wuxuu hi waxaan kaa maanga ilaahay wa min zawjin tushayibunii qabla almashiib haweenay i cirraysiisa anoon gaadhin xilligii lagu ciroobi jiray cimilo degdeg bay kugu ridi gogoshay kugu cuni maantao dhan baad soo xangegebaysay markaad seexato eed seexan lahayd bay kaa hoskici malafaad bay furi aylal faylkan xalli kan xalli kan xalli kii dambaa hirig madaxaad isgelinaysaan habeen walba adoo walba hersa seexato dhafoorraad maalinka dambe ka caddaan adoo kayrkaaba aysan ciro taabanin bidaarbaaba ku geliba iska cirree timahaba ku buubiba sadida maawushu marka way dhib badan tahay wamin zawjin tushayibunii qabla اlmashi maxalu shaahidku waa min waladin yakuunu calaya rabba nabigu wuxuu ilah waxaan kaa magalay ubad rabbi iskaa kay dhigaba ilaa haystaba oday mada oday wekiyaa tahay habar waalatay baa tahay cajuuso min annaar baa tahay kuradii somaalida caaqiinta ah xusaadda waxay sameeyaan odayow khayrkaan war hore dhammaada maxaa ku dhigayba ayrkaaba haru ijaabtay maad la soo taagan tahay inkaar baa ku soo rabtay iyo warnaga amas baan ku nidhi waxaa anigu isoo martay nin nimay hooyadii la hadli weyday danteeda u sheegay tii eedo waxaad yeeshaa ush intaad la hadasho waxaad ku tira hooyada waxa waxaas u baahan tahay oo anu lama hadli karo afku ogoosan bay tiri eedo afku igoosan waalidkii dhalayba halkan hadduu ka taagan yahay kaasi muxuu suga adduun khasaaro wey waa deeg waa mid waxaana ka qabta hooyadii intuu gacanta saa u markay aa tiri meeshaa ganaca uldira qaba ka raaciyey qaraabo hoosaan weliba ahayd amankan waa noli waa soo taagan yahay hooyow bay ila way daba taagan tahay hadda way rabtaa kuwa waxaa dilay waxbad ku dhuftay isli bay yihiin yacni waxaa weeyaan waladku hadduu marka halkaa gaadha faa'idaba ma laha inuu aad ku nasato oo wax ku taro ilaahayna caabudo yaa la doonahaya hadduuba ciqaab kugu noqdo muxuu faa'ideeyey wa min maalin yakuunu calaya cadaaba iyo maal cadaab igu noqda xalaal waa xaraamun waisaabuhaa wa xalaal waa xisaab xaraam waa cadaabun aw ciqaab wa xalaaluhaa xisaab xooluhu wixii xaaraana lagugu ciqaaba lagugu cadaabi wixii xalaalana xisaab adag baa ka taalla hawlo sahlan hawshu ma aha gebagabadu marka nabigu wuxuu ihi ilaahu u barakee ilaahu xoolihiisa badi oo ubadkiisa alla u barakee waxaad siiso dad iyo duunyo ah idan intaasoo dhan sheekh wuxuu ujeedaa way bannaan tahay walaha ma diidanin ee barabagandada iyo beenta yaan lagu noolaan beenta ku nool baa wahaabiyadu nabi maxamed in lagu salliya ma ogodo rabba salliya ku qaada war beenta laguma noolaado nabiga kuma salliyaan nabigay necab yihiin nebi diidka waa nabi laba diidane iyagaa soo bilaaba ma ogta hawlihii suufiyada amminka la wadaa amminka hawlihii suufiyada iska taagano Eh, diintii baa la diidan yahay diin lama diidane eh, kufrigaa la diidan yahay gaalnimada aad wadaan culummadii baa laculamo takfiirinhaye kuwa iyagu moorada ka orday baa la takfiirin gaalana gacal ii garab u noqday mid baa maali wuxuu leeyahay eh, ictisaamah alxaqu wa mumtaxanun falaa tacjab fa haadihi sunnat raxmaani waan dhibannahay waa inaan xaq u sabiro oo ku sabri muxuu yahay bal noo sheeg bal aduu beytkii ibn اqayim buu soo qadan wuxuu ku leeyahay alxaqu mansuuru wamumtaxanu falaa tacjab fa hadihi sunat الraxmaani xaggee maxaad haysa noo sheeg mataangiga amisom in la soo fuulaa sunno ah ku sabraysaa ma in markay muslim iyo gaal gaala la saftaa diin ah haddii aadan khaa'in tuug ahayn oo munaafiq ah intaasoo caalim oo soomaaliyeed baa adduunyada dhoobane maxaa adiga lagu maagay lagu dabataagan yahay mujaahidiin tabliiq caydhsan miyaad aragtay idinku niman mujaahidiinoo tabliiq daba taagan jamacoo tabliiq caydhsany miyaad haysaan lama hayo mujaahidiin jadiidiye culummadeedu dhoobnayd ee koonfur iyo galbeed iyo waqooyiba dhoobnayd caydhsana miyaad aragteen wadaadkii lahaa axmaarada xabad laguma ridi karo ninkii ku ridoo gaadana waa khaa'in diintuuna ku khaldamay taagna ba xamar iskaga noolaa iyo ceelasha biyahoo waliba kutubka akhri amminkana jooga saa saxar loogama duulinin soo sidaa ma aha wadaadihii akhwaankii isla xadhoobanoo jaamacado iyo masaajid dal iyo dibadba goosha dowladahana xataa ku jira saa looma fiiriyo adugu maxaa ku waalay kee hadda hadalka aan ka dago intaasoo wadaadoo soomaaliyeed waxaa loo loo nabadgelin adaguna aad u leedahay wadaaddaa idaba taagan haddayba run tahay u hadda hawsha adunbaa sheegtay mujaahidiin ma sheeganina hadday hawshaasi jirto maxaa adagu eeday oo lagu daba taagan yahay waxaad cuntay isweydii wadaadba wuxuu leeya ayagu waxay leeyihin intaaso dhan waa ahlulbidac wa ahludalaal eh oo marka madhabadi xun bay faafiyaan annagu madhab saxan baan faafinaa saasaa naloo daba taagan yahay waxaa u baahan in la weydiiyo idinkii jadiidiyo maxaa idin dhexeeya jadiidiyaaba idinka roon oon xabadna ridin ruux muslimana ama hakhaldana khaldana ama saxan weligoodba aan dilin amminkan hubka dhiga ilaa afartan sana soddon sana labaatan sana la taagnaa haddana usuushoodii baad ku soo urursateen intaa waxaad la dheertiy idinku gaalida baad dagaalaha la soo gasheenba dasaatiir baabaad dejinaysaanba dasaatiirta puntland yaa dejiyey ictisaam baa wax ka dejiyey dasaatiirta kufriga ee somalilan ayaa wax ka dejiyey ictisaam baa wax ka dejiyey kuwa koonfur hadda ka jira ee wadaadkoodii ka soo cararay hadda nairobi joogo yaa wax ka dejiyey ictisaam baa wax ka dejiyey taangigooda ayaa saaran ayagaa saaran saraakiil iyo wasiirayaaa ayaga weeye nin dagaal ku jiraa tahay wadaadma tiidi mukhaabaraad sheekh irshaad baa xusuusiya hadda ka hor laba kun iyo sideed mise sagaalki bilowgeedii yaa wadaad ictisaamka ohoo aanu qaraaba intuu xamar ka soo tagay meeshan yimid safaaradda swidhan buu xogtii wadaadahoo dhan siiyey kuna diray uhi qaabka loola dagaalamo sidan ha la sameeyo kan ha sameeyo waa adduun nabada la soco waa laba kun iyo sagaalka bilowgiis taqriiban maqaaxi toonka ku taalluu safaaradda swidhan ugu yeedhay markaasuu xogtoo dhan siiyo jaajuus buu noqda waa mukhaabaraad wiilkiisiiba asna jaajuuska soomaaliya u weynaan noqday asagiina wadaadkaana waa jaasuus kitaabu dalaa'il baa kaga hadlay qolyaanu isku haybnownan kala fogeyn baai gogol baan kuu qabnaa sheekh wax ka sheegtay maalin dhoweed kii fiqi somaydan maqlayn hebelkaa fiqi wuxuu yidhi sheekh hebel hebel waa ku mahadsanyaha la shaqaynta sirdoonka iyo jaajuusnimada inta nagala shaqaynayay haddana waa in sheekhi lasii garab taagnado sida u shaqeeyo wiilkiisii jaajuusnima lagu dilay asagii wadaadkana waa jaasuus hadhow haddii ninkaasi nimanka iyo jawaasiista ishayeen ay ka farxashaan waxaa lagu dhihi sheekh baa la dilay culumaa la dilay war culummadu waxay cuntay iyo dacabtay daaqday hortaa la isweydiiyo culumuwa kuwa dhuuban nabadda qabe masaajidda jooga daba taagan wax ku falhaya laakiin markaa adugu aad gaalkii la safato aamay iyo culummo isku xugum weeye soo sidaa ma aha camayga soomaalida gaal u hiiliyey muslimiintana ooga hiiliyey iyo caalimka gaal u hiishay ee muslim ooga hiiliyey waa isku baab diintu caalim iyo caamay kala taqaano weliba caamygaa dhaababa caamygu waaba jaahil waxba aan garanaynin wax u kala caddayn adugu cilmibaad sheegane baraayadan maxaa kuu geeyey yani baryahan dambe waxaa iska badan sheeka barlayda hawshubu sheeku ka hadlay wuxuu leeya war waxaanu ka hadlayno iyo waxaad aadeen isma laha buna kuwii dalbe ee codsada adducaaa ducaday minhu mina nabiga ka jiray sala allahu calay wasalam wahwa xayun asagoo nool haddii qiyaamo la joogana nebi maxamed iyo ambiyo nool baa noo duceeya ilaahayna noo barya wax meesha dhiboo yaalla ma jiraan wa haadaa amrun muttafaqun kana waa arrin buui laisku waafaqay calaa jawaazi banaanidiisa annaga iyo idinka mushrikiintaaba ma diidaneen buu ruux nool wuxuu qaban karo ii ducee in laga codsado wlkalaamu murankuna wuxuu ku jiraa fii alabi اlquburiyiina quburiyiintu codsiga ka codsanaya min alamwaati kuwa dhintay aw min alaxyaai kuwa nool aladiina kuwaasu laa yamlikuuna aan hananayn lianfusihim naftooda nafcan dheef walaa daran dhib walaa mowtan geeri walaa xayaatan nolol walaa nushuuna isoo bixin an yashfuu inay caafiyaan bay weydiisanhayaan mardaahum kuwoodi bukay waxaan idinku hayna waxaa weeye kuwo nool iyo kuwo dhintayba inaad weyddiisataan in marad ruuxa kaa xanuunsan ay caafiyaan dhakhtarka u qiimo badanoo u aqoon badan markaad u tagto uunku waraysan daawo kusin laakiin inuu ilaahay caafimaad kuu geliyo haddaad dhowr kiiloo kiina laqdo iyo labaatan litroo shurbo isku jebiso oo si walba laguu qalo oon rabbi caafimaad kuu gelin miyaad ku caafimaadi abadan haddii qur ila ilaa min suurati اlfaatix ilaa berberas lagugu dhammeeyo kun yaasiin iyo kun maraadi lagu saaro lag iyo lagguxadijitan lagugu akhriyo somal laiskugu kaa yeedho oon rabbi caafimaad ku gelinin saxar kaa raaci maayo ilaahay baa waxan barakeeya hawshu waa sidaa marka maxaa la weydiisan an yushfu mardaahum kuwooda buka inay caafiyaan wayuruddu ay soo celiyaan haa'iban kii maqnaa i la waayey nin baa la waayey jabaqdiisi meel waa la baafin waa la yaahdeen waa laga samriy sheebal badhi ha la keeno sheekh hebel ninkaa keen islaantii baa orda habarti sheekhi bay sharar ka soo geli wiilkayga hebel ah een jeclaa toban sana lama hayo bad iyo berri meeluuba jiraba sheekh hebel haddaad keento waxaad waa iga diyaar iyadoo ku kalsoon inuu wiilkii la keeni oo sheekhu uu keeni oo faraxsan oo oo wayunafisu ay ka neefiyaan oy xanuunkii nabarka ka joojiyaan can xublaahum kuwooda uurka leh wa an yasquu inay waraabiyaan zarcahum badarkooda ee beertooda wayudiruu ay darariyaan duruuca mawaashiihim xoolahooda candhadooda yani xoolihii baa gorhaya geeli baa caana laga waaya hashi marka in la darariyaa la rabaa sheekhu waa in lagu yeedho sheekhi baa loogu yeedhahaya wayudiru duruuca mawaashihim wayaxfaduuha ay ka ilaaliyaan min alcayni isha ay ka ishu waa taqaanaa qolyana cawri bay dhahaan haddii adugu isha ka ilaaliya in la dhantoo la cuno neefkii iyo wanaxwi daalika waxaa wixii lamid oo minal mataalibi ujeedooyin muraadiye ah intaa basame wax walbo ay doonaan bay weydiisanayaan awliyadii allatii mataalibtaasu laa yaqdiru calayha axadu ila allah waa mataalib iyo muraad alla mooy axad kale uusan qaban karin xaggana uusan awoodin sheekhu wuxuu idhi kuwani waxaa weye hum aladiina kuwii qaala allahu tacaala fiihim rabbi uu ka yidhi waaladiina tadcuuna kuwa aad alla sokadii baryaysaan ama micii aad baryaysaan laa yastaiicuuna ma awoodaan nasrakum inay idin gargaaraan walaa idin heliyaan cafwan idin heeliyaan walaa anfusahum yansuur naftoona ma heli karaan baa gargaarku istiqaato wey nasrigu waa ka duwan yahay asagoo hiilaa la yidhahdaa ayaguna idima hiilin karaan baa ayaguna ma hiishan karaan in aladiina tadcuuna min duuni illah kuwa aad caabudaysaan alla sokaday cibaadun addoommo weeye amtaalakum idinkoo kale ah sheekhu wuxuu uhi fakayfa yalubu alinsaanu bini aadam seebuu oga codsan min aljamaadi waxaan noolaynba dhagax iyo geed ah aw min xayin ama mid noolba oo aljamaadu ma nooluhu khayru minuu ka khayr badan yahay ma noole dhagax iyo geed waxaa jira noolaha ka khayr badan dhagax iyo geedka ilahay maba caasiyaanba ilahayna uma sharig yeelaa bal in min shay ilaa yusabixu bixamdii walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum weye laakiin asagu mid wadaad sheeganhay yaan tukanaynin oon soomaynin oon salaadaynin wa qaaluu yahda taragta salaataka walam yaclamu anii usalli bima kataba la taagan yahay marka soddon sano u dambaysay bay ku dhaheen sheekh muxuudiin celihee lama arag meeluu ku tukaday waxaa ka dari wiilku wuxuu ihi sheekhaygu soddonka sano u dambaysay noloshiisii weligii meel iftiin leh in la barya ma meel iftiin leh iyo guri faynuus leh iyo meel ilays leh daaqada la xidhxidho albaaba la xidho meel mugdi ah oo damug ah oo isha in farta lagaa gelin ata laga ataa arkaynin buu baryi jiray hadda ka horna waan kaaga sheekeeyey xalaal iftiin baa la qashaabay soomaali tidhi haddaad aragtay nin mugdi ku ordahaya jin baa qaba waa jin xaaskii hawsha waa in lala socdo hadda ka hor waan kaaga soo mid yidhi habeenka jimcada iyo arbacada gurigaan buuxiyaha layga baxo habeenka jamcada iyo arbacada gurigaan buuxin waan buuxsam carruurta iyo haweenka sideed carurow dhalay iyo islaantuba habeenkaas sagaalkaa way qaxayaanoo reer darisay la baryahayaan maxaa jira sheekhii baa kala fiday gurigi baa weynaaday albaabkuu sheekh joogaa hawshaasi hadda korna waa idinka sheekay ila tahay waxaasoo dhan shekh islam ibn taymiya wuxuu uhi waa din hawlihii nuur iyo iftiin iyo ilays iyo caddiin iyo wax cad baa malaa'ig rabtaa meel mugda haddaad aragto shaydaan hawlihii weeye nalka lama daaro qolyahan hadda xanuunaha qaarkood qaba waad arkaysaa ma ogola in iftiin wax noocaasa mugdiga waxa wax ku dhammaysti hawlaha ku waxeeya waa hawlihii shayaadiintii abaalisada dhaqankoodi wey sheekhu marka wuxuu yidhi marka al aljamaadu khayru minhu xayi waxaa jira manooluhu uu ka khayr badan yahay liannahu manoolihii laa takliifa caleyh wax xilbaba ma saaraba whada yubayinu kana wuxuu kuu cadayn maa facalahu lmushrikuuna mushrikuuntu waxay sameeyeen aladiina kuwaasoo xaka allahu rabbi inooga qiseeyey dalika arrinka canhum xaggooda fii qowlihi tacaala waxay yamaniyiintu samaynhayaan ee tilmi ay ku sheegeen waa hawshu rabbi quraysh iyo carab ka sheega weeye wa jacaluu lilaah ilaahay waxay u yeeleen mima dara'a ay mima khalaqa wuxuu abuuray xaggiisa waxay oga yeeleen oo meelxarsi badar iyo dalag ah wax baxa ah iyo walan caami siiyeen wajacaluu lilasnaami nasiiban wey laakiin waa lagu kaaftoomay badarkii iyo xoolihii bay qaybni alla siiyeen qaybna asnaamti siiyeen weeye meeshu waxaa kugu qadana calaa ra'yi almufasiriin wajacaluu lilaahi mima dara'a min alxarti walancaami nasiiban ee lilahi baa la soo ormaya walilasnaami nasiiban wey asnaamtana waxay u yeelaan nasiib qayb bay siiyeen asnaamta ilahina qayb bay siiyeen waa beertii aayaddan culimadu waxay u badan yihiin inaysan quraysh khusaynin lanna quraysh ma khusayso quraysh reera beereed ma ahayn carabihii kala laga hadlaaya qolyihii reer yamaneed iyo qolyihii reer madiine iyo carabti kale wey dadka beerley carab ma ahayn quraysh ma ahayn quraysh reera ganacsaday bay ahaayeen beer maka kama baxo biwaadin hayri dii zarcin xarti meeshaa kama jiro mushrikiinta kale ama xuduudda degahayayn ama mandiqa shariya jiray ama aljunuubiya jiray ama koonfurta kalea laga hadlaaya carabaha kale wajacaluu waxay yeeleen weeye lilaahi alla u sameeyeen oo rabbi u qoondeeyeen mushrikiinta nasiiban gabal oo mimaa daraa min alxarti walancaam ah wuxuu abuuray ka tirsan oo markaa badar ah ama xoolo nool ah fa qaaluu waxay yidhaahdeen haada lilaahi bizacmihim intan allah iskale waa iyagoo siday sheegeen annagu shuqul ma kana lshurakain falaa yasilu ilى اllah cafwan ma kana lilahi fahwa yasilu ilaa shurakaa'ihim saaa maa yaxkumuun ilahi wuxuu leeya waxay xukumeen yaa baasli oo liita xataa shirkigiiba yaan ka garsoorayni shirkiga gaalnimadii xataa garsoor kama galaayaan qismatun visa weeye waxay dhaheen wixii ilaahay uu leeyahay een u qoondaynay waa gaadhahayaa awliyada beertii qaybta alla siiye haddii sabuul ka soo faniino oo qaybta kale uu ku darma waxay dhn waa ha loo daayo maxaa yeel waa hani isagoo waxba intan sabuullaha iyo beertan uma bahna iyo jibaalkan laakiin kuwa ayagu waa sakaraadi ahls haddii laakiin sabuul ka soo fakado dhankii aalihadoodii oo qaybta rabbi kusoo dhexdhaco waa laga sooci waa laga mari nafsa shay weeye maxaa ilahay waxba uma baahnay leeyi oo durba maxaad ugu balaayada ugu daba wadaan qismadu maxay keenaya cadilada in axad walba intiisa loo socon shay shay layskugu darin xataa shirkigii garsoorkiisi ilan garsoor cadli curfi aa jira hunaaka cadlun curfiyun wa cadlun sharciyun gaaladu markay maamulay ummadooda hadday u garsoorana cadaalad unoq waxaan dheh waa waxaa weeyaan waa melig caadil ah. wa hada huwa alcadl alcurfiyu la sharciyu ninka mushriga ee ilaahay u sharig yeelaya ee rabbi ku kufriya caadil ma noqon karo lannu rabbigiibu dulminhayaaba uma aladiina kafaruu birabihim yacdiluun shirkun waa maxay ina shirka la dulmun cadiim idan ruuxu marba hadduu ilaahay xaqiisii meel kaga dhacayo ummaddiisana dhexdhexaad u yahay waxaan dhihi karaa waa cadlun cadlan curfiyan oo khalaa'iqda in xaqa loo sima ah asagoo ku jira dulmigii sharciga ah oo fii xaq illaahi subxaanahu wa markuu sheikhulislaam ku yidhaahdo dowladaha kufriga way dhaqmaan maca alkufri wاlcadli laakiin dowlad islaamna ma dhaqanto he maca alislaami wاظulmi saasuu u jeedaa dad raa sheekhu kufriga say isu gelhayaan cadli wuxuu ka hadlayaa cadligii curfiga ahaa ee ku saabsanaa ummadaani aad mas-uulka ka tahay in xuquuqda loo simo odan ku xadgudbin odan dulmin adugu marka khaaliqii ku abuuray aabadulantidi ilaa hawshan waa hawl adiga rabbiga idiin dhaxaysa laakiin ummadaani waa in dhanaheeda si saman ay u cabto hunaaka farqun bayna alcadli الsharciyi wa alcadl اlcurfiyi ilahay marka wuxu uhi sa'a maa yaxkumuun wa qaala tacala wayajcaluun lima laa yaclamuuna nasiiba mima razaqnaahum haddaynu soo marra aayaddaas tallaahi allaan ku dhaartay latus'alunna waa la idin weydiin camaa kuntum taftaruun wixi aad ilaahay ku been abuuranayseen baa layidhi in badanna waa idiin sheegay haddaad ilaahay rabbi u shareeg yeesho muftari baa tahay ama jaahil noqo ama caalim noqo ama u qasad oo mutacamid noqo ama ha u qasdin qasdigii waxaan ka hadlayaa markaasi aan muctabarka ahayn idan waxaa weeyaan muftari baa tahay ibraahim wuxuu ku yidhi aifkan aalihatan duuna allahi turiiduun nafsa shay weeye qul allahu adnan lakum am cala allaahi taftaruun sayajziihim bima kaanuu yaftaruun sidiisuba iftiraaca allahi qad dalluu wamaa kaanuu muhtadiin qur-aanku dhaqankaasuu yaqaana marba haddaad shariig yeesho shirkiga ama shirkun fi tashriic ha noqdo wاlxukmi ama shirkun fi lcibaada ha noqdo waxaa tahay muftari cala allah lanna yaa kuu jideeye lama jidayni way lanno sharcigu iyo waxaanaad samayn waa inaad u haysato sulطaan am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi اllah marba waxaad samayn id ka diin dhigan haddaadan caddayn iyo xujo u haysanin faanta muftari ima an yakuuna cindaka sulطaan min allah wa ima an takuuna min almuftari inaad xujo haysato ood ilaahay xujo ku caabudayso iyo qul hadihi sabiilii adcu اllahi calىa basiiraةi ana wman itabacanii wa ana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuu iyo ima inaad muftari tahay muftarigu ma aha inaad u qasada ilahay inaad ku been abuurta si kas oo la kaca falkaada wuxuu noqon hayaa iftiraac ficli ah tii baa rabbi ka hadlaya aayadahan waa ayadahu u daliishado alqaadi abu aalib kitaabkiisa taxriiru lmaqaal fii muwaasanati alacmaal uu u daliishado ninka mushriga ah fii kulli zamanin muxuu ahaaye wa waqti inuu kaafir yahay gaalla yahay naarna ku waaraayo ahlu wa cubaad alasnaam min qadiimi الzamaani ilaa aakhirihi inaan wax cudurdaar aysan lahayn oo alfitra albashariya iyo dacwaة اlambiya alcaama ku filan ninka ilaahay u sharig yeela inuu naar ku waari cudurdaarna maslada uusan gelin buu ka hadla la soc waka wadaad ashcari ah wey wahaabi ma la soc lama mujalad kitaabkiisu qarnigii lixaad buu ahaa nin qaadi ah andalus iyo maqrib dhul badan isku maray nin muxadis oo faqiiha ayuu ahaa wuxuu naqdinhayaa ibnu xasm iyo ardaygiisa xumaydi buu kitaab ka qoray kadibna abxaad baa laga faa'iday dhaadheeroo qiimo badan idan kitaabkaasi wahabid hadday heli lahaayeen aad buu anfici lahaa aqwa kitaab weeye ku saabsan fii masalati اshirki wa cibaadi اlasnaam adiladuu keenay kitaabka iyo sunnada aayaddii ila qayan badnayd waxaa weeye inuu u bogayo sabab qaabkuu u daliishaday wuxuu idhi carabtu nebi maxamed oon u imanin bay gaalo ahaayeen ilaahayna gaalnimo ku xukumay wuxuu soo daliishaday aayaddii ahayd ansaar qabla اlbicثa wa kaanuu min qablu yastaftixuuna calى اladiina kafaruu falama jaaءahum maa carafuu kafaruu bih falacnat اllahi calى اlkaafiriin yuhuud baa laga hadlaayay yuhuuddu intuusan nabigu soo bixin yo waxay dhihi jireen ila niman is waxay ahayn sheegad ku ah ansaar ree aws iyo reeqs bay u qaybsanaayeen xulafay ahaayeen tabar maysan lahayn marka la isqabtee la baqdhabee la jilciyo waay dhihi jireen iska wada mushrikiin baati mar dhow nabi soo bixi doona nabigaasaanu raacaynaa idinku marka asnaamta caabudo carabey ree yaribow baan idinku jahado markaasaad gui doontaan markaasaad idinka aarsan doonnaa wax idinku dhaca alla mar dhow maxaad gui doontaan wax yar baa inaga xiga saacadda u fiirin jireen nabi soo socda markaasaanu raacoon rumayn doonnaa ree awsi ree ar marka nabar baa ku taagnaa tulu nabigan muxuu noqon doona waa kay ugu hormareenba xaaladaa hore ee yuhuud iyo ree iyo ree awsi ree isku hayn ba rabbi ka warramaya ile ree aws ansar wayba islaantay bacd alislam kufri ma jire xaaladda hore laga hadlaya wa kaanuu min qablu min qabli bicثa wاrisaala yastaftixuuna calى اladiina kafaruu kafaruu kuwe weeye kufri hadduu sugnaadaan naar baa waajibtay buui sheekhu ida habata اlkufr wالtakfiir faqad wajaba اlkhuluud fi الnaar waa shay qaci aba isagu waa runti waa ku gar leeyahay nusuus noocaasoo fara badan buu sardiyaa oo qiimo badan uuna hawshaasi aad u fiican tahay qawaacid buu meel dhigaa marka wuxuu leeyahay qur-aanka ku yimid quraysh inaan loo soo dirin aayado dhowra ah, suurat اlqasas suurat saba suurat eh, sajda suuratu yaasiin afar mowduc soo ma ahay wma aataynaahum min kutubin yadrusuunaha e wmaa arsalnaa ilayhim qablaka min nadiir litundira qowma maa undira aabbaa'uhum fahum haafiluun litundira qowman maa ataahum min nadiirin min qablika lacallahum yatadakaruun suurat اlqasas aayad kalena waa iga maqantay afar aayadood buu sardiyey sheekhu sajda soo qabta ilan yaasiin iyo qasas waan sheegnay iyo sabee tii sajda ha keeno bilowga suuradda weeye waa bilowga suuradda maya faa haafiluun litundira qowma maa aataahum min nadiirin min qablika lacallahum yahtaduun yahtaduun afartaa aayadood waxay nas ku yihiin hee in quraysh aan loo sodin rasuul wa maca daalika quraysh iyo carabtii ka horeysay nebi maxamed waa mucadabuuna fi naari khaaliduuna fiiha qur-aankana caddeeyey buui wuuna sartiyay ayadii qur-aanka hawsha caddeeyey suuradu aad uga shaqaysta waxaa ka mid suuratu ancaam min bidaayati lanhaayatiha buu si fiican uga shaqaysta qur-aanka o dhan buu jamciyey wuxuu uhi hadihi qaacida almushrik caabid اlwathani fii kuli zamani wamakani waa kaafirun biاllahi اlcadiim mukhaladun fi الnaari mucadab cudurdaarna hawshaa ma gala buui qaacidada labaad iga qabso buui hawshaani qiyaam اlxuja lama ictibaariye buui haddii kale carab baa la dayn lahaa carabtu qur-aanku caddiy inaan nabi loo dirin ayaa badbaadi lahayd shirki ninkuu ka agbaxo weyn gaalnimaa ka agbaxday naarna uu ku waaray buui warkaas aniga qabsa waa istiqraa bilqur'aan ninkii tabarhayana ha soo daaya buui hawsha ayada ah wahaabiye kitaabka hadday heli lahayan aad bay ugu baxsan lahay laakiin lama hayo <clears throat> almuhim waa la hayaa kitaabka hadda waa makaatibta waa yaallaa mise guryaha yaana makaatibta ku dambaabina guryaha waa yaallaa sheekhu wuxuu uhi fahaulaa alqubuuriyuun intaanan ka tegin wahaabiyadu waxyaaba badan baysan helinay waxaan wax ka soo koobiyeeyey ka soo daabacay afar waraaqood wadaad la yidhaahdaa jira alimaam asarhandi alhindi oo ahaa qarnigii koyo tobnaad balowgiisi sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii buu dhashay waxaa loo yaqaanaa mujadid alalfi aلthaaniya kun markay dhammaatay hijradu ama muxuu ahaayey kun buuxsamay raggii soo kacay buu ahaa qarnigii ko tobnaadee hijrada ayuu la bilowday waa goorma shacabduhaabna wuxuu la bilowday dabayaaqadii qarnigii labaad ama dhexdiisii asig maxaa abdihab waxaa u dhexeeya quraabata qarnin kaamil waa hindi xanafi ah qarni aduu ka badan tahay soo maaha aduu boqol sano ka badan boqol iyo konton sano ka badan buu ka horreeyey wuxuu ka hadlaya waxay wahaabiye ka hadasho dadka muslimiinta hindiya joogay ee buudihii iyo siiqii iyo balaayadii lagu aafeeyey buu la dagaalamaya nuquul fara badan baa meeshan ku jirta marka inaad akhridaan wuxuu ka hadlayaa tacdiimu madaahir الshirki wاlwaثaniya fasalka labaad wuxuu ka hadlay alistiغaaثu bغayr الlah wuxuu ka hadlay tacdiimu acyaad اlmushrikiina wاlkufaar wa taqliidu caadaatim waطuquusum inay gaalnimo tahay wuxuu ka hadlay annuduuru wadabxu اlqaraabiin lilأwliya wالصaalixiin wuxuu ka hadlay sujuud taxiya waxa wahaabee si dhan bu ka hadlay waa goorba maxaa cabdihaabaan dhalanin weeye marka kitaabkii kitaab laga qoray baa jira asagoo afar boqoloo beej ah waxaa la yidhaha alimaamu sarhandiyu xayaatuhu wa acmaaluhu waa mujalad abulxasan anadawi ayaa qoray wadaad la yidhaahdo ninkii weyna aan ahayn oo nin yar ah wuxuu ku qaatay baxi afar boqoloo beej rasaa'ilkiisi saddex mujalad baa lagu daabacay rasaailkiisi tawxiidiga iyo naqdigiisii shirkiyaadkii kufriyaadkii asagu wahabi wuxuu kaga fiicnaa xataa wuxuu la dagaalamay waxd alwujuud caqiidat alfalaasifa hindi oo meel aafaysan ahayd ee wuxuu u dagaalamahayey boqol aad buu ka dagaalamahayey markaasuu wuxuu kiciyey xer waagii dambe ay furuucdooda noqdeen dahlawi nimanka hindida noolnool ee dahlawiyiinta odayganay ka soo jeedaan odayga meeshu asagoo khayrka ka helay lama yaqaan <laughs> meeluu asagoo khayrka ka soo jiitay dalika fadla yuutii man yashaa waa aniga soo sheegay ayma dacwa najdiya dacwaday bilaabeen asluha waxay ahayd meel yaman waa laskaga horreeyey wahaabiyadu ciidan bay heshay seef bay heshay laakiin mashruucan iyo mabda'aani ree hindi iyo ree yaman baa ooga horreeyey najdiyiin laakiin nimankan seefi waxay israaciyeen alkitaab laabidda min kitaabin yahdi bay dhan wasayfin yansur dowlad bay istaajiyeen dowladdu marka diinta say u anfacdaad ku ogaanaysaa haddaan nabigu iyo culummadu iyo diintu aan lagu hogaamin awood ma la tari diiday baa lagugu dhihi caamad waxay dhahan soomaaliyed kitaab allehe diiday baa ka adag waa runtooda waxay soo gaadheen kitaab wadaad sakaraad oo meeshan dayri bay ku watay sayxiin in minhaajoo mallibdhaca oo meelaha lagu tuuri oo haddii sal quulux dhici oon wax uu qaban kara jirinoo tabar lahayn oo xataa geela shuban karin oo meel la aadi karinoo culaab ah oo ummaddu un saaran bay soo gaareen asagii baaba sidai eh haddii kitaabkiisina war kuma jira la yidhahdo wuu iska dhaqaaqi